اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وعلى لك من زين بفضلك يا لطيف لطيف صلى الله عليه الكريم الحكاية الرابعة والخمسون عن بعض أصحاب السري وحال ولي رضي الله عنه عن كسى الأكراد قال سري كان للسري تلميذة تلميذة ay lahayd naag oo xer u aasay wax ka baran aslahay walahaa waladu cinda almucalimi wiilna waa lahayd mucalimka agtiisi fabacasa bihi lmucalimu ila raxa mea oo shiid maraha oo wax lu shiidaay ama ayaa asku diray macalinka wiilkeedi macalinka qur'aanka oo baraayna sihaada kala ay fanazala sabiyu fi lmaai bihi cunugii waxaa isku degi biyaha dhexdiisi waa fagariqa waa maanshoodi faaclama almucalimu mucalimkii waxaa is ogeysi sariyan bidalika arintaas saas inay udhaceen sheekh sari aswed uh, sari sakti as ogeysi faqaala sari waxaas dhahay qawmuu binaa ilaa umihi nakeena hawatiis aan u tagnee tanmidadiisa ahayd famadow ilayhaa xertiid anaas dhahay soo bax an aan u tagnee famadow ilayhaa waa u tageen watakalama sariyu macaha sariyaa ula warami macigeedi fi cilmi sabri sabriga cilmigiisas uu waramay uma haddana takalama as uu waramay naagtii fi cilmi ridaa raadi ahaashira oo ilaahay xukunkiisi qadakiis buu raadi ahaada cilmigeeda as uu waramay faqaalat waxay tiri ya ustaad waayu shayin turiidu bihada maxaad ka wadaa lamadaan shay ad iu warantay maa maxaad udan leedahay faqaala laha waxaas dhahay ina maka qad gariqa cigaarkaadi waa maashooday faqaalat ibni cigaarkeeya ma maashooday qaala nacam siray waxaas dhahay ha waa maashooday faqaalat waxay tiri in allaha caza waalib hay wajala weynaaya ma facala haada saa ma sameynin ay tiri waxaana sameynin ilaahey uma caada sariyu fi kalaamihi haddana waxaa isku soo nakriy hadalkiis oo isku hadlaayo sabr fi sabri waridaa asku soo nakriy marlamadaas uu soo nafay asagoo u hadlaayo sabarka iyo ridaha faqaalat waxay tiri qumuu binaa soo bax eh, isla kacno faqaamuu macaha waa ula kaceen xata intahad ila naari ilaa ayka ay ka timaado wawigii faqaalat waxay tiri ayna gariqa intees kumaashoodi faqaaluu haahunaa mehan fasaxad bi waa u qaylisi ibni muhammad ay tiri faajaaba waa usoo jawaabi cigaalkii labayka yaa umma asuu soo jawaab warti yaa uhaye fanazalad waa soo waa degatay wa akadat biyadihi gacantaa kasoo qawatay famadad bihi ilaa manziliha gurigeeda ula tagtay faltafata asariyu ila ljunayd shalay waxaas xilaacsaday junayd lbagdad esinkiis mayano waqaala ayu shayin hada ha maxaa waaye qaala junayd waxaas dhahay aqulu wax maka dhahaa sheekiisna waa maftaadkiisna waaye fasaxadkaas maka warami karaa oo kuwaraayno iskale naftigiisa waxu dhaceen qaala waxaas dhahay junayd qaala waxaas dhahay sari qul dheh oo kuwa idmiga la dhahay qaala waxaa sidahay in almar'ata naagta muraaciyatn waxay dhoortay lima lilahi caza wajala caleyha wixii ilaahay isku leeyahay korkeeda caza gaalib ahay wajala weyne ay dhoortay wa xukmu man kana muraaciyan ninkii oo dhooro xukunkiisi lima lilahi caza wajala caleyhi wixii ilaahay isku leeyahay ninkii dhooro xukunkiisi waxa waaye an laa yaxdusa caleyhi xaadihatun inaa xaadisa ay ku dhicin inay xaadisa ay ku dhicin wax dhacda ay ku dhicin xataa yaclamahu yaclamahu yucallimahu bidalika ilaa ilaahay iska soo ogeesiya arrintaas saas waa dhahay si oo xuquuqda ilaahay kuleeyahay dhan oo oofihaayo sidii laba gudahaayo ya hawunkiisa waxawaayaas dhahay junayd inaa wax dhicin ilaa ilahay iskusoo ogeysiya mooyaane marka falama lam takun xaadisatan marki xaadisa xaadisada ay ahaanin cunugaas as dhiman lam yuclamha bidalika ma ilahay masoo ogeysina markaas fa ankarad marka saasay nagu diidiyaas tahay cunugaadi badiya kumaashooday waxa oo maashoodta uma dhicin waa lasoo ogeysi lahay ilah ogeysi lahay faqaalat waxay tiri markaasay tiri ina raba ina rabbi caza wajala ma facala hada saasay tiri ay tiri dunida hadalka le ilahay gaalib ah wajala weynaaye ma facala hada radia allahu canha wanafacana wanafacana biha ilaano anfaco alxikaayat alkhamisatu walkamsuna an abi camir lwaacid ikaa waa heli waaye waaa xaggiisi abi caamirki wacirka ah xaggiis waxaa laga wari radi allahu tacaala canhu qaala as dhahay bayna ana jaalisun bimasjid bimasjidi rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam anigoo fadhiyo masjidka rasuulka naxariis i wadagelo korkiisa aale id jaa-anii gulaamun aswadun wiil madoowa iyimid biruqcatin gabal haansho faqara'tuhaa waa akriyay haanshadii faidan fiiha waxaa ku qoran abu caamir anuu sheegoyaa ascadaka allahu ya akhi ilaahay ku dhareeyo bimusaamarati lfikrati fikrada loola jeedo oo loola sheekeysto awadii wanicmika wanicamika ilaah ku ku dhureeyo nicmayaalkii nicamika nicmayal nicmayaalka bimu'aanasati lcibari wanacamaka oo ilaah ku nicmeeyo bimu'aanasati lcibrati cibrada oo weheshatid cibrada shil cibra qaat oo weheshatid ilahay akuni aku nicmeeya waafradaka waaa ila ascadak allahu ilahay waxaa isku dhureeya hataa ya aki walaalkey bimusamarat lfikrati isku dhureeyay fikrada oo oo oo lakoodid lasheekootid oo la fadhiisid taas waxa olol sheekeysa camaladka dhigoyano wanacamaka ilaah aku nicmeey aku nicmeey bimu'aanasati lcibrati cimrada inaa weheshatid waafradaka ilaahay waa asku kaliyeelay bixubi lkhalwati khalwada jaclaatid waeekadaka waaka waa kaa soo kixiyay min algaflati inaad ducaas wadan waa dhici karaa ya abaa caamir ana akun min ikhwanika ahay ana akun min ikhwanika walaalaad walaal kamid aan ahay balaganii qudumuka inaad soo gashi ay soo gaali fasururtu bidalika waa ku farhi waistaktuktu waxaan uhiloowi ilaa ru'yatika ru'yadaadi mujaalasatika la fadhiisashadaadi wasamaai muxadatatika la sheekaysashadaadi maklideedi aan uhiloowi wabi min ashooki waxaa hiloowi i ahaayaa xaggiis maa low kaana fawqi adis oo hilow korkias ahaa lahay la adalani oos ihabsi lahaay walow kaana taxti hoostay adis ahaa lahay hiloogana laaqalani asxumbaara lahaay asiaada lahaa asxumbaarsa lahaay sa'altuka waxaan kugu su-aalaa biladi xabaaka ilaahay kusiiyey min albalaagati balaagada xaggeedi ilaa ma alxaftanii igu dawoosheena janaaxa tawasuli gaarida garabkeedi biziyaaratika oo la gaaro garabkeedi oo yani inaan ku arkaan rabaa le aska wadaa macnaha si ku arki lahay rabaa wasalaam xanshalalaat risaalay ahayd وaqal abu amir waasa faqumtu maca rasuuli adeegiyaan la baxay oo xaanshada keeni xataa ataa bi ilaa qaba ilaa quba quba as keenay meesha oo naqaan oo madina ku taal waaye faanzalanii manzila rahiban qariban manzil waasic oo qaraab ah as idajiyey waqaal waxa saqif hauna ma aan joogso hata astadinu laka inaa inku idin weydiyo fawaqaftu waa joogsay fakaraja ilaya waa isoo ba qaal li waxaas dhahay lujagal fadakaltu idan bibeyt so keliyas dhahay oo mufradun fi lqarbat oo keligiis ah fi lqarbati oo meel oo dad degenin oo qariban oo ku taalo lahu baabu mijrid nakli laanta oo timirta oo irid irid oo iridka samaysan waidan bisheekin aan ala kulmiyaas dhahay duk aan la kulmay a isoo kediyey قاacd oo fadhiyo مstqبل الqبla oso eh تkاlu ad moodid min alwalhi wararka oo haayo makruba nin kurbeesan وamin alkashyati kasya cabsiga ilaahn hagena maxzunan asla tiiraayesan yahay nin tiiraayesan ad moodid xagga kasyada kad daharad fi وجهi axzanhu oo wejigiisi ay kusoo daarta tira tiran tiran tiranyadis tiranyadiis jamac waay wadahabtu wadahabad ayl ay baxday min albukaay aynaaw ay baxday lamad indo hooyin darteeda waay manaa os ama nakda marirtu marirad ajaan oo jafni halkiisi waan wayna jafni somaali maalo dhaa barka maano kan waano jafniga oy jira oy ka jirati aatiasa fasalamtu alayh waasalaam farada alayhi asalaam salaamtii waa isoo naqo idan bihi acmaa waa nin indhoole muqcadun oo fadhiyo isqaama oo aad u jiran faqaala ya aba camir gasala allahu tacaala min adraani dunuubi qalbak ilaahay akaatiro dunuubta wasakdeeda qalbiga lam yazal qalbi ilayka tawaaqan qalbigey aynas adiga ku hilowsanyahay maka zuulin wailaa istimaaci mawcidati minka mushtaaq aan uhilowsanahay waana inaan kaa maklo bi jurxu naqala dhaabac ay u yaalaa oo aad uhalaabi oo xumaadi kad ayal wacdiina dadka wacdi haayaan dawaa daawadiis asdaaliyey oo caasgeliyey ina inay daaweeyaan kasdi oo aad jurxi aad ufasaadi waayo no oo saas oo dadka waacidiintana ay daaleen inay daaweeyaan wacajiza almutadabibiina shifaauhu dadka oo dadka daaweeyaan oo inansfaasiyaan ay ka caajizayn ascajzi geliyay eh, wakad balagani nafcu maraahimika daawayaalkaadi waxtarkooda isoo gaari ljiraaxa daaweys iwalaalaam lahawga fabaadir raximaka allah soo deg deg ilaah ku naxariista fi iqaaci tiryaaq daaw daawadeedii inaad ood ii samaysid kusoo deg deg walow kaana murulmadaaq xataa ko oo dhadhankiisa qaraarba ha ahaadee fa inii aniga liman yasbiru nin ku sabri karaa ala ana calaa calami dawaa daawada laxawgeedi rajaa shifaa rajaa waa ku sabri karaa as qaala abu caamir waxaas iri fanadartu ilaa mandarin baarani mandar oo yaab geliyaan dayay wasamictu waxaan maqlay kalaaman afdacanii kalaam ay argagax geliyey fafakartu dawiilan in dheeraan fikri wax laweedista wax culees ah fafakartu dawiilan watacatanii min alkalaami Ah, kalaamkii waa ii suurtowday wasahula min sacuubatihi wataataa lii min alkalaami kalaamka xaggeedi waxaa igu suurtoobi aa ii diyaar noqday wasahula lii min sacuubati sacuubadiis xaggeedan igu sahlanaaday maaraaka lilafhaami wax oo afhaamta ah, oo saafin noqdo oo fahmi karaan oo shaafi noqdo afhaamta oo oo qaba karto macnaha kaasa ay diyaar garoobi ay ay diyaar noqday ay sahlan aadi waayo waxasala bihi lisaami waxaasil naqaay almaraam oo ninka oo maqlaayne dalabka dalabkiisi as uu xaasil naqahayo faqultu waxaan dhahay as sheekh irmi bibasari qalbika qalbigaada indihiisi kugan fi malakuti samaa aragtidaadi kor kor kugan as dhahay malkutusama kugan waajil samca maarifatika maarifadaadina asdha maqalkeedin ku wareeji fi sukaan alarja malakuutka arjadeedi dadka degan malaaigta iyo dadkaas ya maqalkaadi ku wareeji asdha maarifadaadi maqalkeedi meaas ku wareeji asdha wanqul xaqiiqata imaanika imaankaada xaqiiqadiisi uguuri ilaa janati lmawa uguuri fataraa waxaad arkaysaa ma acadda allahu tacaala fiiha lilwliyaa wixii ilaahay awliyada meehaas oo janadaas as ugu darbiyaad arkaysaa uma tushrifu calaa naari laba kor kasoo arkaysaa hadan naari laba fataraa waxaad arkaysaa ma acadda allahu fiiha wixii ilaahay asu dar lilashqiyaa dadka dhor darsaday bashataana maa bayna daareen lamada daar waa beynkooda wixii ahaada waa kala fogaaday laysa alfariiqaani fi lmawti sawa lamada qola ashkiyada iyo sucadada ya awliyada moodka mkusinaa qaala faana anatan waa haari haar asa wasaha saatan wazafara zafatan waa neeftuy wantawaa waa isku laabmay wabakaa waa ooy xataa arwasara carara inaas ilaa aska waraabiyo ilinkiisi waqaala ya abaa caamir waxaas idhaayasa ya aba caamir waqaca wallahi dawaacuka calaa daahi wa wa waa kusoo waa kus daawadaadi kushigeeya waa wa waa usugnaadi asta wax oo run ah wax oo daawada waa kurumoowi camla macnaha inaas daawo kushigeey daawadaadi waarju an yakuna cindaka shifaayi waxaan rajeeyaa agtaadi inaad daawadeeda as ahaado ee zidni yarxamuka allah ilahay akunaadista i zaahidi habarta sii wad qaala faqultu ya sheekh in allaha ilaahey caaliman waayo koo og bisariiratik ai oo qalbiga kukarsihiis mutalicun calaa damiirkaadi xaqiiqadiisna waa arkaa waa daalacsaa shaahiduka waa ku arkaa fi khalwatika bicayni isku arkaa haytu kunta cinda istitaarika min kalqihi mubaarasatihi haytu kunta cinda istitaarika min kalqihi ma i ad aheed marki dadka iska eh, oo iskaikarhees ilahi waa ku arka waayo khalwatiis oo dadka isku ikarhees cinda mubaarazati marki ilahay oo lamubaarazeys eh, oo oo caasihiis camli nafta walaa dhaay karaa mubaaraza asalkeeda waawaay dagaal isku soo isku soo wiji wiji isku imaadaa dhaha markaa taas waay markeed oo maasiga suubihiisa camli nafta walaa dhaka waa ku arkaa waa acmaasha shubaheed fasaxa sayxatan kasayxati lula si kii hore camalas ukeeni uma qaalo casli man lifakri yaa iskale fakrigeya yaas leeyahay ya man lifaakati man lidambi yani yaas fakri fakirnimade un sheegahaa camal waayo yaa dhibaatade un sheegahaa man lidambi dambigeya ya ya ya ya dambigaygi diyaaman likhatiicati anta liya mulaaya adiga waha adaa itahay mooyaan mule saas waay adaa yani fakiirnimadayan ku sheegaa dhibaatadayan u sheegaa dambigiina adaa anaa dambi dees weydisaa wa ilayka munqalabi umad waaya adigaa gadoon nakashadey xaggaadi waaye iyo makaan eh, makaan um, um, bumaayo an haayo uma kara maytan so mayd ahaas dhacay fakarajtu waa soo ba jaariyatuna isoo baxday fakarajat li jaariyatun calayha madracatu min suuf dhar oo suuf iyadoo wadato iyo khimaar awoog oo min suuf eh hadahaba sujuudu bijabhatiha wa anfiha oo sujuudka la baxay foolkeeda iyo sankeediba la baxay sujuudkii ay badiyeed ay soo baxday watawaramad oo barartay lituuli lkhiyaam khadamaha lamadee lug bararay jooga dheeraashadiis e, e wasfara loonaha oo boortay midibkeedi faqaalat waxay tihi yaa xaadiya e, quluub alcaarifiin ninkii oo caaribiin caarifiinta quluubtoodi sidii ratiga markii loo heesa camal oo tacsiir gelihaya camalne isku shabahoyaano ninkii oo yani quluubtoodi oo ta'siirihayo saas camala waaya macnaha no oo kicihaaya asjani galin lmaxzunin dadka tiiraayeesan yani kuleel kuleelki kuleelkiis kuleelkoodi tiiraaya tiiraayadeedi kicihayo laa nasiya maxaa ku dhigan laa nasiya ma ku dhigan e axsanta wallahi ya xaadiy axsanta axsanta e eh? wallahi a ah, e eh? ya xaadiy xulud ya xadi mana waayo wanaajis a ya xadi kaas miya laka hada maqam rabo yani mana maqaamkan ilahay wa ku jaazi hale waay makaa tagaayo waay mana yani ilahay makuhalmaamayo waay waxa oo ninkaa dukhawati waay no saas waay mana ilahay xaasha nisyaan malaha mana oo majaaza ku jiraa hada sheekh walidi waay adi naagtiya wara moosa mubtalan bisuqn mundu cishriina sana jiranay labaatan sano talaa salaa hataa cishriina sana salaa waa dukaayo xataa uqcida ilaa oo laga fadhiisiyo oo fadhiga aswaayo wabakaa waa oya xataa camiya ilaa aska dhin dhabeelo wakana yatamanaka cala allah ilahay aska aska tuugaayo inaad ku arko kas duuladiisa inaad ku arkaas ahaayo ilahay aska tamanihay wayaqul as xadartu majlisa abi caamir ila nin mar hor asoo arki waayo noons o an aan soo xaadiray fa axyaa mawata fikri fikirkeyga dhulkiisa oo cid laha ahaayna asoo nooleeyey oo bahkooya ahaayo meel dad genin waayo mataha mawad haystaa isticaara le waay fikirkeyga asoo nooleyle waay manaha watarada wasana noomi hurdadeeda gamaanyadeedi as as as iga dheereeyey fain samictuhu thaniya hadi maras amalama ninkaas hatalani waa idilaaqaasa waa kanaad sidii madacino fajazaka allahu min waacidi saasay saas dhihi jirin o marka idaa dhehoosaa fajazaka allahu min waacidin khayra waacid xaggiisi ilaahay khayr alla kahayo adiga oo adooge waanis wamatacaka min xikmatihi aku uraaha ilahay xikmadiis bimaa ataaka wuxuu isku siiyey uma akabad calaa abiha waxaa ku kor dhacday adoogeedii tuqabilu bayna ciday ay shushumayso tabkii ay ooheyso lama dhaxdooda ay kashumaysa waa ooheys wataqul waxay dhehaysaa yaa abatii yaa abataa adoogeeyo yaman cabaan walbukaa calaa dambihi ninkii oo dambigiisi suhay indambe oo indambeliyo yaa abati yaa abataa yaa man qatalahu ninkii diliyo dikru waciidi rabbi rabbigiisi goodigiis la xusay ahaan oo xuskaasi oo diliyo yaa abati yaa abataa yaa xaliifa alxurkati duwashada kii la ul saabtiyo iyo bukaa ooyinta kii laazimi waayo macnaha hooyin iyo guwasho oo tiiraayan asla gubto ya abati ya abataa ya jaliis alibtihaal waducaa yani ki oo ducada ula fadhiyiyo jaliiskiisi ahaayo oo ula fadhiy iyo ibtihaal oo ilaahay loo tadaruco ya abati ya abataa ya sariica almudakiriina ya sariica almudakiriina walkhutabaa ki oo oo kula damiyo dadka oo dadka waaniyaan oo khudbeeyaan hadalkooda kii kula damiyo waa kula damiyo sari oo kudhinti le lawadaa asalka sari qafka lalagdiyaa lahaa oo adushaba ah qafka lalagdiya camalno dhimashada akudhinti ki oo yani dadkaas hadaladooda ta'siirkiis kudhintiyo yaa abati yaa abataa yaa khatiil alwucaad walxukamaa dadka waa oo wacdiyaan dadka xukamada yani ninkii ay dileeno qaala abu camir waxaa slahay faajabtuha waa u jawaabay boqolki waxaan dhahay ayatuha albakiyat alxayraa tanayti oo ooheyso oo wareersano wanaaihatu tufakla oo adoogeedi waasiyo tan oo boor oo booreyso oo barooreheyso oo adoogeedi waasiyo kasi asalka fakla waxaa dhahaa no naagta inaheedi oo kadhinteen nado hadda ila adoogeeda kadhinti manahaasaa loo soo qaatay in abaaka nah buu waa dhintay adoogaadii oo warada daaraljaza as galay as arooray awaalmarinta gurigeeda wacaayana kula maa camila waa ishiis ku arki wiisb waaleyh yusa waxaa lagu kooba korkiisa wiis oo sub waxaa lagu kooba fi kitaabin cinda rabbin rabbi agtiis oo laa yadilu walaa yansaa o oo wax oo wax oo wax ka tegeynin waayo maanaa kitaabkaas oo laa yadil walaa yansaa fi kitaabin cinda rabbina ahaada oo laa yadil walaa yansa rabbigaas oo wax almaameynin oo waxna ka tegeynin famuxsinun kii usiga wanaa oo ilaahay ixsaan falay oo caawday adeecay oo camal suuban ulimi falow zulfa waxaa is leeyahay dhawaasho wamusiun kii xumaan falay oo dambi la yimid fawaaridun daara man asaa dadka xumaanka faleen gumeyi oy oy oy oy aroorayanas aroora fasaxat ljaariyatu kasixati abiha ila noqdo si axdoogeeda camlada soo kaylis jacala tarshaxu carkan waxay guda gashay ay ay shukmayso dhido dhido iyadoo dhan ka shukmaayo uma maatat way dhimatay raximahumllah ramadaan ilah naxariis sala calayhima waa kudukani wadafanaahuma waa duugnay wasa'altu canhumaa waa weydiyin xaggoodi fakiila lii waxaa li dhahay lah asdhahay hma min walad husein bin cali bin abi talib radi allahu taala anhu alyh ashrafa ahayen fama ziltu jazican an la argagaxaayo maka zuulin asdhaay abu camir mima janaytu waxinka galay xagooda xataa raaytuma fi lmanaam dartiisa dhinteen marka argagaxaay galayaas dhaamaki oo asraaf waali xataa raaytuma fi lmanaam maka zuulin ilaa anka an arko eegii aan arko manaam an ku arko وعalayhima xulataani kadramani lama maro cagaaran korkooda askaaran yahin kulta marxaba bikuma soo dhawaada waahla wasahlan dhaweys waay no famaa ziltu xadiran mima wacadtukuma wacad dhahay kama i kasu dhahoya maka zuulin anka cabsaayo wahi aniga nimu waani lama zuulin famaa sanaca allahu bikuma waaba ni murugsanaaye se ilaahay asnina mucaamaloodi macasna suudi ilaahay tasmi yeelay faqaala sheekh waxaas dhahay anta shariki fi ladintu mustahila daka aba camir manaa adiga shariige wahin gaari adiga shariiga ku tahay waayo mustahilan lidaka kaas adow ahalti aba caamirow adow ahalti aad shariige tahay wakulu man eekada n nin kasta oo soo kiciya daa gaflatin nin oo halmaamusaabe fa nisfu ma ma waxii la siyahay niskis lilaamiri ale ninka amri a iskale ah, man radda cabda mudniban maxaa see ku dhigan isto ziyaada ku jiraa wazinka maqaala mabadaca cabdan mudniba ninkii oo soo celiyo adoon mudnibe kaana kama raaqaba nin oo oo oo ilaaliyey rabi lcizati alqaahir ciziga rabbigeeda alqaahir oo qaahirka ah oo kalaas ah nin oo ilaahay oo laxda ah kasta dhowraayi oo ilaashahaayi oo kacabsahaayi waijtamaca fi daari waaa waana se se ku dhingana lakin qad mn shicirka iyadana musaamaxaayo kola ad waxba mafaaideysi adi latago lakin kana kamanta o zaaid yakawaayo qab rab lcizati lqahiri waijtamaca waxa isku kulmaayen fi daari cadlin kursi ninkaas wafi jiwaari rabi sayidi afir sayid rabbigii sayidka aay aafirka a dambigi diaay idris naqashadiisii ya ay isku kulmaanaa ay isku kulmaayaan ya abaa caamir waradtu waxaan an soo galay asta an soo arooday anu imid calaa rabbi rabbi kariimin oo kariimin raadin oo raadi gayr kadbaan iyo caraysnayn anu imid askana ljanaada as idajiyey wazawajani min alxuur xisaan as iu guuriyey as as yani as iu guuriyey faxris ya abaa caamir ku dadaal an tuktira min alistigfaar fi kuli wakt inaad badis istigfaarka wakti kasto وفي الليل عند الأصحار يعوضي مقتيلة هلابوتك تجاو تجاور رب العزة الغفار وقياسيتي للدرس نحو ربي وعزيزك هاي غفار قدام ديسك فطماي للدرس نحو وأنشد بعضهم بعض غوري وإنشادين وعيكم إنشادين إذا أمسى وسادي من تراب وذدت مجاور الرب الرحيم هنوني وسيحابي وقولوا لك البشرى قدمت على كريم إذا أمسى وسادي بركنتيدا هديت أهاضو من تراب عرو أو بت أن أهاضو مجاور الرب الرحيم ربه رحيم كأهاي كول الدرس مرأي هنوني إي بغيسي usayxaabiya usayxaabi iso boge boges bogeysiya waqulu idhaha lakal bushraa bogaadinki waay no hambal yaa ku sugnaaday kadamta waxaad usoo gashay calaa kariimin rabbigii kariimka ayaa kusoo saas i haddana xikaayadaas xikaayadaanan gelaynaa alxikaayatu asaadisati walkamsuun can bahlul radi allahu canhu bahlul hore waa soo marnaya umaleena man radi allahu tacaala canhu qaala waxaa siri baynamaa ana data yawmin anigoo fi bacdi shawaaric basra basra ku suganahay qaar kami qaar kamide waidan bisibyaanin aan la kulmay ilma yaryar oo yalcabuna biljoos waloos jooska iyo jooska iyo looskay kudheedheelaayaan waidan bisabiyin yanduru ilayhim haddana waxaa arki cunug yar kale oo goon ujoog oo usan iika fiiraha o abkii ohaay faqultu waxaan dhahaylaa siri haada kan sabiyun waa cunug yataxasar wahaas uqamamohaa calaa maa fii edi ilmahaas gacantooda wixii ku jiro walaa shaya macahu asna wax mahaasto oo fa biya isku dhedheelo usaa saas iskumaleeya baalul saas ilmahaas isdayooyo stiraansan yahay asu arki kalbi jabsan yahay faqultu la waxaan dhahay asla ey bunaya wiilkeygiya maa yubkiika maxaa ku oysaa ashtari laka waxaan ku gadaa min aljoos waloos ma talcabu bihi waxaad kuleedahay maca sibyaan ilmaha macigoodi ku gadaa su-aal farafaca basarahu ilaya indhihiisas kor usoo qaaday waqaala waxaas dhahay yaa khaliil alcakl i caqliga yaraayo maa lilacibi kuliqnaa manoo la uumin dheel dheel faqultu ey bunaya falimaada kulifnaa maxaa noolagumay qaala waxaa dhaha lilcilmi wlcibaada maxaa noolagumi dhaha inaan cilmi barano inaan cibaada kursano qultu waxaan dhahayaa siri min aina laka dhalika baraka allahu fika waxaa intay ka fahamtiin ilaah ku barakeeye intays kaaga yimid hadalkaas waa doog hadal oo weyn dadaadi waa ka weyn yahay maanaa qaala waxaa dhaha min qawlihi caza wajala aan kasoo qaatiyaas dhahay afa casibtum anama khalaqnaakum cabasa waanakum ilaa turjun macad umalayseen deel inani un oo ankaani soo naqeynina qultu la waxaan dhaayasla ey bunaya wiilkaya ini araaka waxaan ku arkooyay xakiimna xikmad leh inay tahay ee facirni waani oji sokaawi fa anshaa yaqul wiilkii waxaas gudagala asnahaayo ara dunyaa tujahizu biintilaaqin mushamiratan calaa qadamin wasaaqin fala dunyaa bibaqiyati lixaayin walaa xayun cala dunyaa bibaqi لأن الموت والحدثان فيها إلى نفس الفتى فرزا سباق ميوراس تعالى أخي أفيا مغرور بالدنيا رويدا ومنها خذ لنفسك بالوثاق على الدنيا وحاركا تجهز ilaah inaa isku diyaari tajahazu inaa isku diyaari os iskadhehaaye tajahazu tatajahazu libint ilaah inay baxdo mushamiratan iyadoo hanjeereyso calaa qadamin wasaakin qadam iyo saak korkeeda calaa qadamin oo diyaar waxu dhine waa bis waay faxid le aan arkoya diyaar tahay calaa qadamin oo diyaar ay tahay lewan calaa qadamin wasaakin fala dunya bibakiyati liayin adduunka af nool mu baki ahays walaa xayuna cala dunya bibaki nin noolne addunya muku baki ahayo kaana lmowta waxaa lakoo tahay mowtka iyo walxitaana fiiha ayo masaaibta oo fiigeedi ahaadi ya ilaa na farasaasi bakina ay lakoo tahay lama oo faras daktamaayaan olodka daktamaayaan ilaa nafsi fataha usoo daktamaayaan fataha nafsadis xagee usoo daktamaayaan saas ama oo xaggaana soo saaro fayaa magruru biddunyaa ninka addunyada lu keliyo ruweydan istasii waay waminhaa ud xaggeeda ka qaado linafsika u qaado addunyada nafsa daal dheefteeda ukaado bilwifaaq adoo ilaahay balan la gelaayo aaa wifaaq inuu manaa minwaafaq la keeno marka hadalyaal oo beydkan oo maadaama waxyaal oo hadal oo macna weyn ay xumbaarsan tahay hadalyaal oo tacliiq inaan kasheega jeclaay markiis leeyahay fayaa maqruuru bidunya ruwaydan kan adduunka ludiyo oo lukadiyo istiqtiil xadiis nabiga isku dhacayaa jira man asbaxa ninkii waaga bariiso waddunyaa addunyadana akbaru amnihi murugtiisa uweyn ay tahay falaysa min allahi fi shay ilahay ki shay maka aha ninkaas waalzama allahu ninkaasna ilaahay ninkii qalbiga addunya nasiihay waay ninkii qalbiga na addunya nasiihay waay qalbigiisa oo hawaa ilahay kis ninkaas wax maka ahaas ay subanaan salawaatu wasalaamu alayhi وalزم الlahu qalbh ilahayna qalbigiis waxaa islaazimiya arbaca kisaalin afar haslo hama laa yanfadi abada murug oo go-een wiligi وashuklan laa yatafarg minhu abadan shukol oo istimaarug makahayn wiligi وafakra laa yablug hinaa abadan fakirnimo oo isgaareynin deek deekdi isku deek toomo isgaareyni ilas وamala yalidulo as ilaahe ulaazimiya olaa yabtu misaa yoolkiis asgaareyni ama lasku jiraa mana gaaro soo khadi adduunka tagaa ina lagu kashooma maaha addunyada hadii xaaladeeda tahay nabigaa xaqiiqadeeda ka waramay nin oo shaacirn waxaa kadhahay dacil xirsa cala addunya wafi lcayshi falaa tajmac walaa tajmac min almali fama tadri liman tajmac faina rizqa maqsum wasuu dani laa yanfac fakir kulu di xirsin ganiy kulu man yaqnac adaalkis manaha manaha waxawaay sacid xirsa cala dunya duugka dadaaleyska tag dhaaf adduunka oo ubees dadaaleys dhaaf wafi lceishi falaata maaha noloshada addunyadana noloshada si fiicnaado eesara ku dhaqantid kunoola adamay waxyaalahaas ceishkeeda walaa tajmac min almaali maalkana aruuri famaa tadri limatma aayad ma ogtid qofkii oo aruuri ma ogtidaas fa ina risqa aslaa maqsuum waa la qeybiya وسوء ظن سوء ظننا مرفعنا معنى سوء ظني اسنقاء مفتايا ظنيقا ربقا كوميس عمل منقايا الدنيا والو ظن غالي كسوب خيبتان وإليسا مخصوم كسم الله وإلى وحيار مش وعبين وإلهي وكو ضمان قادنا وكو ظن غالي فقير كل ذي هرس نك الدنيا كنت دالها فقير وآيات سايا غني كل من يقنع نكي خناع خوانا كاسا غني هاي معنى الغنى غنى القلب نوي حتى بس كان عاخر كه ha l aha dhahay addunyana oo ah qaruris isku mashkuulin camal alaakhira inaad isku mashkuuliya ol eh. maxaa yeelay eh, aakhira daarulqaraar waay ama addunyana dadtoo xaqiran oo khiyaano badan waay xadiidna waxaa ku yimid in allaha laa yamulu halkan abgadu ilayhi min addunya ilahay khalqi ma uumin oo low naceeb badan yahay adduunka xaggiisa wainahu haddana ilaahay mud khalaqaa laga bilaawo intis qumi anduni lam yandur ilayha sam daynaa lahay daynaa lahay macnaha mu aaw ah, yeelin waay ah, macna mu yeelin waay mana wafi xadiisin aakhara waxaa kuyimi law kaanat adunyaa tazinu cinda allahi janaxa bacuda ilmaa eh, garabkeedi hadii wasan ahaaleed addunyada ma astakaa minhaa kaafira ilahay maka waraabi lahayn gaalka shurbata maaha hal mar oo biila ka bado maka waraabi lahayn adi eh, akhima ay kufadhi lahayd ilahay adunyada hadana mayaa sheekh waxaas dhahay hadana eh, ninkaan yarka oo minhaa kud linafsika addunyada xaggeeda ka qaado waxay adiga dheeftaada nafsadaada dheefteeda uqaado kasti waxaas tilmaamaya ah xadiidkan oo hadda aan sheegayno subana alayhi salaatu wasalaam xadiid waxaas ku dhahay kun fi dunya kaanaka gariibun addunyada ku ahaaw nin oo marti camal oo caabiru sabiilin amase nin oo jid gudbaayo oo jid goohaayo waacida nafsaka fi lmawta nafsa daarisatiri dadka dhintay waidaa asbax nafsuka hadii ay waaga berisato waaga uberi nafsa daadi falaa tudix tuxaditha bilmasaa inay galabtii gaaraysa u sheesheegin waidaa asba waidaa amsat hadan hadii galabtii aygalab ay galbaaneysato falaa tuxaditha nafsadaa u sheegin bisabax inay suwaxdii gaarayso wakud min sixatika tigoygaada xagiis u qaado bisakmika marki jiratid anagti fiooyd addunya kafaa'idayso cibaado cilmi waxbarasho wax kufaa'idayso dho manaa waxaa miski adjirat shalaaysa miski fiyo shalaan miski fiyo maxaa cibaadadiis waay mase aakhar aw shalaan madila gaar wamin shabaabika dhalinyarnimadaadana xaggeeda uu qaaday har inti dukoodid uu qaaday inti adiga fursada dhalinyarnimada ilaahay ta waa marka uu xooga badantiisa uu waxtar badantiis cibaado badan loo leymaawo nafsada dhib iyo jihaadka jihaadka oo nafsi waa kasoo hadalni marka shabaabnimadaadana xageeda u qaada liharamika uqaad macnaas tilmaama mina kud linafsika astaa nafsidaada wii wa uqaraaya u qaada adduunka taasitiaa sadaq laga baxsado caasma soo galaa maalka ad ilahi kusiiyo oo qaraabo kuxayiisaas minhaa kud linafsika waa soo galaa haddana waxaad dhahay subana hadiidkian socdaa wamin firaayiga marki faarifki min shuqlika shuqulka marki shuqulkaadi u qaad markay fa fa cibaado u faaidaysa marki fa faadaysa sheek mala yani wax ka dhowr dho marki oo shaqa oo mashquulsantid wax ku taraysaa dhawaad wa min xayaatika lilwafa noolashadaadina xaggeeda uu qaad markii dhimatid intid nooshiid cibaad waxa wax su wax khayr lagaa arko adho markii dhimatid sahayasku naqaa wax weyna isku taraa waa ku barbixaysaa fainaka maxaa yeely askusoo gabagabeyn laa tadri ma ismku qadan beri wai magacaada asiyahay ma ogtihid ma ahlu naar shaqi mata saciid mata ma ogtihid wixii lagul waci doono ma ogtihid beri maxaa lagu doonaa shaqiga xadiid kalena waxaa isku yimid nabiga in almu'mina bayna makaafateyn lama cabsi dhexdoodiyas ahaaday alla bayna ajalin kad madaa lama cabsiyas ku dhex jiraa ajal oo soo tagay oo ku tima aley loo katimi bayna ajalin kad bakiya iyo ajal oo baakiya manaa hadda umrigaada wax waa soo waxna waa kuhersan yahay mugtahay lamadaas dhexdooda cabsigooda ku jirtaa kas lama makaafa ad ku dhex jirtaa lama cabsi ad ku dhex jirtaa kas eh, laa yadri qofka as ogeen ma allahu saanicun fiihi waxaas usoo heri wixii ilaahay si kusuugi doona as ogeen cabsigaasa a ku jiraan falyakuda alcabdu min nafsi nafsi nafsadiisa nafsadiis waxa u taraaya u qaado wa min dunyaahuna addunyadiisna au qaado liaakhirati aakhiradiisa au qaado wixii aakhar wax uu taraaya u qaado kasi addunyana mazrac lilaakira waa nugtahay inaad faa'idaysata waa kasi addunyana waa waxa le waa inaad ilaahay ku cibaadaysa wixii adiga aakhar wax ku taraa ad kusubsatid aa ugtahay manaa wamin dunyaah liaakiratiga uqaado addunyadiis xageed aakhirada uqaado wamin ashabibati dhalinimadiis qabla alkibar wamin shabibati dufnimada xageed qabla alkibar intis weynaanin uqaado kasti wamin alxayaatina noolashadana qabla almowt dhimashada kahor uqaado manaa xayaatada intaad dhimanin xayaatadaada uu faahel waladii nafsu muhamadin biyadihi ma bacda almowti min mustactabin yani bacda almowt wax oo yani oo la eedaayo male oo oo oo oo eedi karo ma is eedi karo malal dhahay nin eed laga aqbalaayo male kas oo nafsidiisi oo waa dhow anig maaa suga waa oo laga yeelaayo male walaa bacda adunyane min daarin daar ma ahaanin addunyana kabacda ila aljana ma maayne saydna calina waxaa inamaa aksha calaykum dhismateen lama nin waxabsaha ululamal yariduuna dheeraasho iyo hawada la raaco maxaa yeele asdahay yariduuna dheeraasho aakiray kualmusil aakiray kualmame hawada la raacana allah xaqay kaa soo reeweysaa isudu can ilxaq xaqay ka wain addunya qad abtaxlad mudbiratan a cali waa je waa rarat iyadoo dubur jeedihesbis waa jeesat walaakirata muqbilatun aakhirana waana soo waana soo socotaa asdahay fakunu min abnaa aakhira ahaada wiilashi aakar ahaada walaa takunu min abnaa dunya addunyana wiilasheedada ahaanina fain alyawma camalun maanta asla addunyana injirna camal waay walaa xisaab xisaab majiraas waina gadan dari yawma alqiyaama xisaab iyo xisaab le waa la camal majiro camalfal marka inti addunyada majo la camal fashaa rabaa marka halka waxay ubaari shicirkan xikmadeeda saas inaan so saas aya oo qala bahlul waxaa silahay radi allahu canhu uma ramika samaa ha ha wa kana faina rizqa ma dhani laa yanfac marka bahlul al dhahay waxaa tiri uma ramika samaa bicaynayhi cunugii waayno samadaas kol awday wa ishaara ilayha waa ishaar bikafey lamadiis gacna ku ishaare dumuucuna tanxadiru ayhoowi ayhoowi ay shufnayso calaa hadeyd afoorkiisa ay kusoo degahayso ah ay e e kusoo e hooreyso waansha yaqul waxaas as gudagalay as dhahaa yaaman ilayhi lmubtahal ilaahi xaggiisi lo loo tadarucayo yaman caleyhi lmutakal osi aggiisa oo korkiisa la cuskahayo yaman idaa maa aamanu maa aaminu kaf yara duulaayo hadii oo yarju rajeehaayo lam y lam yukti lcamal camalka magafihaayo oo sawo magafihaayo saas wa mana qaala waxaas dhahay falama atama bahlul waas dhahay marki samaysta kalaamkiis hara maqshiyan caleyh waa dhinti waa miiq daboolin farafactu raaso ilaa xijriya usoo qaadi as dhabtay madaxiisa usoo kor qaadi wanafata turaab can wajihi bikami waxa waa ka carada waa ka deji waa ka fadhiya bikami khamiiskeyga manaha gacantiisa un dajiy kamkaas malo falama afaaqa kultu la waaa mskiso mirsan cunugki waxaan dhahay ay bunaya ma nazala bika maxaa ku saari maxaa kusoo degay wa anta sabiyun sagiirun ata lan yustab caleyka dambun dambina malu qorin qaala ilayka caniga dheeraayo ya bahluul ini ra-aytu waalidati as dhahay suuqa dumaar bilhadabi lkibaar oo lagu qorihayo qoryan waa weyn kas ini raaytu waalidi say ku dhigan ali mamed h a qori oo waaweyn alo alushida ad dabkeeda luhurihaa falaa yatakidu laa muhuraay ad dhahay dabkeedi muhuraay ilaa bistikaar qonya yayar as uhuraay meeas firoy e fir vali design qorin waaweyna loo huraya mahuraayo e dadki masi kacaayo qorin waawe yar yarka as kuhuraa dadki arki asdaay naartay ku jirtaa naarteed wa ana aksha an akuna min sigaari hata bijahanam yani jahanama qorinheer yar yar inaan kamid naqdaa aan kacabsaa asdaay faqultu lo hey bunaya araaka xakiiman aan ku arkaaye nin xikma le inaatid ee ficilni waojis gaawi fa ansha yaqulu kasaltu aafila noqdi waayo waaadi waaadi mawti kii mawtka oo soodahay mana heesa manaa ratigaa loo heesa mata socodka sifiican usocda ahaan hadda mawtkia ratigii loo heesa camal mushabahoya fi asari raadkaya soo kusoo jiro an an afl aan gaafil naqdigaas dhahay mawtka soo raadkaya kusoo jiro ki oo moodka oo yani usoo yahay oo soo wadaay hataa waa maki karaa ki moodka oo soo wadaay oo raadkey kusoo jiro yaxdu soo isoodihaayo oo isoo ah. yaxdu soo isoodihaayo ya aan gaafil naftigaas dhahay maxaas as dhahaa as dhahay moodkiya waa soo waramaya fain lam aruux yawman maalinto hadin caraabin asdhahay falaa budda an agdu wahaa laabuda waa jirmaada fain lam aruux yooman maalinto hadii qofka an caroohin bini aadamka anu imaanin laabudda galabti jirmaada suwahnimo unacimu jismi bilibaasi wadini jismige waxaan unicmaa asdhahay libas iyo kiis jiljilcan walaysa lijismi min ibsaan budun lakin asdhaha jismigeya e, waxaa loo hortilaya asdhaha inaa libas bolo laya asla bisto e loo hortilaya asdhaha oo kafinta maano saasayt waay kaani bihi jismigeya ano arkoy camal waay asdhahay kad mara fi barzak lbala oo soo mari barzak lbala oo soo mari barzak bolo waayo aakhiray adduunya inta udhexeysaa dhaay kabri dadku ku jiro waayno muuten darsaa waman fawqahuna ha min korkiisna asyaay ano arkaayo camal waay as dhahay radmun min dhagaxda waa weyn wamin taxtihi lahdun oo hoostiisna hiilki asyahay ano arkaayo camal as dhahay oo wakad dahabad mini oo arkaayo anoo iga tagti maxaasinta oo wana ay tirtiranti qoraxdii tintii waii maqaarkii qoraxa cijiyaalki han iga iga baabadi as an arkaayo amlan wala nabka os baaki ahaanin fawqa alcadmi lafta korkiisi laxmun walaa jildun hilib iyo makaar toona waxyaalaha kafka korxiyaayo waa magtahay anoo saas ara alcumra kad walaa cumriga waxaa arkaya j walam udrik lmuna anoo yada duuladana gaadin walaysa maci zaadun saxi macigeyga ma ahaanin wafi safari bun safarka un socdana waa dheeryahay astahayna mahaaski asdahay wakad kuntu jaahabtu muhimina caasiyan waxaa ahaay asdahay ko ilaahey Eh, si cadaanha o caasi oo hmm? si cadaan o caasiy dadki arkaayan meel iga arkaayan oon dambi badan on sameeyey eh, waaxdatu axdaasan waxyaa dhacdayaalan aan aan riday walaysa laa raddun oo lasoo nafi karin waxyaal badana iga dhacay camal waay manaa xadafyaala badan waxyaal badan aan sameeyey walaysa laa oo lasoo nafi karin ata waar koof waar khaytu koofa naasi Eh, waxaan raaraaciya dadka aan kacabsahay satran asturaan raaraaciy min alxayaa oo sariiga xaggiisi ahaada waa isku sariigtiaas dhahay wamaa kiftu min siri eh, gadan cindahu yubdu wamaa kiftu wamaa kiftu min siri wamaa kiftu wahin kacabsada min siri gadan cindahu beri agtiisa isku isku daahiraa waarkaytu koofa naasi dadka cabsi aan kacabsahay sidana min alxayaa aan raadaaciya wamaa kiftu min siri gadan cindahu yubki yani wamaa kiftu maa kudhi mahamad macnaha waxa amalaa kuficnaalaas ahaado yani ma wamaa khafiya min siri cam waa khafiya fi siri cam qarsoomi ilaahay beri waa kudaahiraas bal afat bal kiftuhu wamaa kiftu min siri wixii o sirtay uu cabsadi kadhaay wamaa kiftu wixii uu cabsadi min sirin sirtay hagiis gadan cindo yugtu beri ilahay agtiis waa ku daahira balaa kiftuhu mase wamaa kiftuha maka cabsani ma cabsanaskaa min siri sirtay gadan cindahu yabdu beri agtiis kusoo daahira astaaya balaa kiftuhu asda waa ka cabsaday lakin wafiktu bicilmi waxaan ku kalsoonaada ilahay dulqaadkiisa waaan laysyafu ayruhu inaan geedkiisa oo cafihina kalsoonaadaas falahu alxamdu ilaah maadle manaa wama kiftu maka cabsanin min siri sirte gadan oo beri cindahu yabtuku daahiraayo maka cabsanin as dhahay balaa kiftu aa kacabsana as dhahay xaqiiq aaladan isla isla iskeenin jira lakin wasiktu bukhaabkiisaan kukalsoonaan waan leysa yafu gayruhu afhn kalsoonaadi falaw alxamdu ilah mahadna falow lam yakun shayun hadii shay as ahaalensi walmowt walbilaa oo mowt iyo in in la bololoogo waxaan ahayn wax kalaa jiri lahayn oo lamadala jiri laha dhimasho iyo bololoowid walam yakun min rabbina rabi rabbi hagiisna aska ahaa lahayn waciidun goodi walaa wacdun balan wax e, la bal oo balan qaado waciidun goodi oo naafis goodi aska ahaa lahayn walaa wacdun ninki oo oo adee oo jannada lagu tawaabsiyaaya xagis iska ahaa lahayn asnaaye lakana lanaa fi lmawti shuglun mawtka shugulan ku lahaa lahayn wafi lbilaa iyo waa ka shugloomi lahayn ani lahwi lahwi waa ka shugloomi lahayn asnaaye lakana lana shugl fi lmawti wafi lbilaa shuglun asna anoolalahay mawtka iyo bilada oo aan ku mashkuuli lahayn waayo dheelka aan haayn aan ka mashkuuli lahayn waayo haddii wax kale lasyeeli lahayn ciqaab iyo jana wax jiri lahayn macnaha ah oo mood oo la dhimahayo keligiis la bis jiri waxyaalaha hadda aan adduunka israacsihayn oo dheelkaan waxaan waa ka mashkuuli lahayn asla moodka mashkuuli lahayn iyo iyo bololoobid aan bololayn ka laakin zaala can ra'yina rushdo lakin as dhahay hanuunkiyaha ra'yigaaya kabaa ka zuuliy as dhahay ra'yigaaya hanuunkii toosnaantii waa ka asaa gafir zalaati ha yani mudan ilaahay oo sibaraxyada dhaafay dunuubta dhaafay yakfir zala dembige dhaaf faqad yakfir lmawla ilahay waa dhaafa idaa cadnaba alcabdu adoonka dambaaho anaa cabdu suu inaan ahay ad dhahay adoon oo humaan fali kuntu mawlaaya cahdo balanki ilaahay waa khayaani ad dhahay kadalika cabdu suu laysa lahu cahdu ninka adoonka oo xunbe waa la ogyaha as dhahay balan male as dhahay adoon xun saas waa xaaladiis shanigiis fakayfa idaa curiftu binaari jusati adi fakayfa idaa axrakta rabbiyo see waaye nakahaa hadii adi oo korkii ad ka gubtid naarta ya wanaaruka laa yaqwaal alhajalu saldu naartaadine mu xoogaawi karo ma adkeysi karo dhagaha oo aad oo kasar oo weyn dhagaxa weyn ya ana alfardu waan aayaas dhahay cinda almawti kaligeyan ay markii dhimaayo walfardu fi lbila an aayaas dhahay kaligeyan ku aaya qabriga on ku bolon وabcث farda ani keliga sobia farha min farda ya fardu kafkaan oo keliga nakdi ilaahay keliga ahaayo unaxriiso qala bahlul waasda falama farga min kalaamihi waqactu makshiyan calaya waa mir dawoolya wansarafa sabi waa istibac waa gado falama afaftu nadartu ila sibyana firiya samkiso mirsa falam araw macahum cigoodi majoogingasi faqultu lahu ma yakunu dalika gulam yaas ahaa karaa qaya ilmaha weydi qalu alo maw al wama wama carifta wama caraftahu makasino qultu la wama carafta was okay haya qultu la maya qala ha nacam caraftahu mansini ha a lakin lakin nacama fiican nacama fiican ama makasi miyaa ay dheheen maka a makasi wayno nacama fiican a qalu daka min awlaad lxusein bin cali bin abi talib radi allahu taala alayhim ajmaciin awlaad xasan xusein bin cali bin abi talib waa ninkaasati kultu waxaan dhahayas dhahay qad cujibtu wali wa aadan u yaabias dhahay min min ayna takunu hadihi samra ilaa eh, inka ahaa kasta waa layaabyaas dhaaya masigi tamradan yarkaas wadaa oo muro geedka dashi camal ilaa min dadka shajara geedkaas oo saadad unisba sheegalaska ah, ah, tamradaan ah, soo dhala karaa aan isdhahayaas dhahay waa yaabiyaas dhahay eh, nafacana allahu tacaala bi bi aabaahi amin allahu aclam